bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed wcalaa alihi wsaxbi wslam ajmaciin ama bacdu waxaan sugaynay kitaabu tawba eh, min kitaabi riyaad asaalixiin lilimaam abi zakariya yaxya sharafin innawowiy raximah allahu tacaala qaala alimaamu nawowiyu waxaan ka hadlay waxaan joognay xadiidkii kacb ibni maalik marka kacb waxa uu yidhi fafaadad caynaaya waxaan joognay abuu qataada oo dad ugu jeclaa in adeerkiisna ahaa markau la hadlay markuu salaamay ee uu yidhi salaantii uu ka radin waayey ee haddana uu ku celceliyey ee markii dambe uu yidhi allaan kugu dhaariyey ma og tahay inaan alle rasuulkiisa jecelahay markaasuu ka aamusay waa ku celceliyey dhaarintii markaasuu yidhi allahu rasuuluhu aclam alle rasuul aa ku cilmi badan bis marka waxaa laga qaataa salaanta radinteeda inay hadal tahay ida laftirkeeda nacam oo qofka aad salaanta ka radisay waa la hadashay qofka nacam walidaalika hajriga isagana wuxuuba ku dhammaadaa hajriga yacnii qofka qarad dunyawiya markuu qof muslim uga hijroodo waa tii la reebay oo nebiguna uu yidhi sal ll ly slam wakhayruhumaa aladii yabda-u bisalaam salaamtii marka hajrigii baa ku dhammaada nacam <clears throat> fafaadad caynaaya buu yidhi marka labadeedii indhood baa shubmeen oo ilin la shubmeen watawallaytu waan iska sii jeestay xataa tasawartu ilaa aan ka degay oon ka booday aljidaara gidaarkii fa beynaa xilli ana anigu amshi aan soconayo fii suuqi lmadiinati madiina suuqeeda idaa nabatiyun mid beero qodato ah min nabati ahli shaam reer shaam beero qodatadooda ka mid a ah. waa nabati waa qofka yacni dadka acaajimta ah beeraha marka shaam ka falo yaa la dhihi jiray min manna ah qadima biacaami cunto la soo galay yabiicuhu cuntadaa yabiicuhu isagoo gadaya bilmadiinati madiina si ugu gado yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi man yadullu calaa kacbi bni maalik man yadullu calaa kacbi bni maalik kacbi bni maalik yaa tusayo yacni yaa itusaya kacbi bni maalik fadafiqa annaasu dadkii waxay gudagaleen yushiiruuna lahu inay u tilmaamayaan ilaya aniga xaggeyga usoo tilmaamayaan xataa ja'anii ilaa uu ii yimid fadafaca ilaya kitaaban buu ii dhiibay warqad risaalo ayuu ii dhiibay min meliki khasaan meliki khasaan ka timid wa kuntu waxaan ahaa kaatiban baan ahaa meliku khasaan marka muluugti ruum ahaa nacam dhulkaa ruum iyo wa kuntu waxaan ahaa kaatiban qoraa baan ahaa yuri anigu markaa fa qara'tuhu waan akhriyey fa idaa fiihi waxaa ku qornayd amaa bacdu intaa kadib muqadamadii iyo warkii kadib fainahu qad balaganaa waxaanasofainahu qad balaganaa waxaana soo gaaray anna saaxibaka saaxibkaaga nebiguu u jeedayay sala allahu aleyh waali wasalam qad jafaaka inuu ku gooye walam yajcalka allaahu allana kuma yeelin bidaari hawaanin dulli e, e, daartiis yacnii dulli degmadiis ilaahay kuma uunan yeeline walaa madyacatin meel yacnii dayaac e, meel lagugu dayaco ilaahay kuma yeelin falxaq binaana soo haleelin waa sika aan ku xiriirin innagaa ku xiriirinaynu yiri marka meelaha qofka dabcan marka xaaladahaasoo kale oo ku jiro shaydaankuna waa ka faa'iideystaa shayaadiin aljinni wal insi labadaba ninkaani marka ninkaanu inuu sii simbirirxiya rabaa marka nacam wuxuu uga dhigayaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hajrigan uu sameeyey inuu isaga ku dhibaayo ayuu ka dhigayaa nacam sidaana ma aha oo isaga unbuu ugu ixsaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhib yacni saxaabadiisa uu dhiba ma ka ahayn ee waxyi buu sugayaa nebiga sala allahu aleyh wali wsalam waxaadna arki doontaa marka ay towbadooda marka towbadiisii markii la aqbalay sida loogu tahniyeeyey nacam ayb marka ilaahay meel aad ku dayacanto iyo daar aad ku dullowdo alle kuma yeelayna falxaq binaa na soo haleelna waa sika annaga ku xiriirinna ayb mar walba marka dadka saas unbaa dadka xunxuni ay uga faa'iideystaan fa qultu waxaan idhi xiina qara'tuhaa markaan aqriyay warqadaas wahaadihi tani aydan <clears throat> min albalaa'i bay ka mid tahay balada imtixaanaadkay ku jirtaa tanna alle waxau yidhi tanna waa midda waxyaabaa laygu imtixaanayo fatayamamtu bihaa waxaan ula qasday warqadaasi attanuura tinaarkii meeshii dabka hoggi uu dabka ka shidnaa baan ula qasday fa sajartuhaa waan huriyey oo dabkii baan ku riday markaasaan shiday iyadadhanacam waan gubay xataa idaa madad arbacuuna min alkhamsiina xataa idaa madad markay tagtay arbacuuna afartan min alkhamsiina kontonkiina laga aamusnaa markay afartan ka tagtay wastalbathal waxyi waxyigiina uu daahay oo uu soo daahay nagaaday idaa rasuulu rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkii alla subxaanahu watacaala miduu soo diray yaa ya'tiinii ii imaanayo idaa rasuulu rasuulillaahi ya'tiinii waa wuu ii imaanaya waa ii yimid faqaala waxau yidhi ina rasuulallaahi sala allahu aleyh waali wasalam ya'muruka wuxuu ku faraya an tactazila imra'ataka xaaskaaga inaad ka dheeraato faqultu waxaan idhi buu yidhi utalliquhaa ma furayaa am maadaa afcal maxaan sameeyaa mise qaala wuxuu yidhi laa maya bal ictasilha ka dheerow falaa taqrabannahaa ha u dhowaanin wa arsala ilaa saaxibaya labadeedii saaxiibna wuu u diray bimidli daalika kaasoo kale u diray fa qultu limra'atii xaaskaygiibaa waxaan ku yidhi ilxaqii biahliki reerkaagii haleelo orodoo reerkiinni aad nacam marka ilxaqii biahliki inaysan furiin ahayn baa laga qaadanayaa nacam oo ay kinaayo tahay alfaada yani dalaaqa sariixa ku a ah ma waa kinaayo waa sarbeeb waa hadduu dalaaq ula jeedana dalaaq ahaan bay u dhacaysaa dalqad ahaan haddii aanu dalaaq ula jeedinna ma u dhacayso qof qasadkiisaay ku xiranta loo soo celinayaa waa min alfaadilki waa kinaayaadka dalaaqay ka mid taha fakuunii ahaw cindahum iyaga agtooda joog xataa yaqdiya allaahu ilaa alla uu ka xukumo fii hada alamri arrinkan fa jaa'at imra'atu hilaali bni umaya rasuul allahi fa imra'atu hilaali bni umaya waxay u timid hilaalu bnu umaya xaaskiisii rasuulallahi bay u timid sal ly slam faqaalat lahu waxay ku tiri yaa rasuul allah ina hilaala bna umaya hilaalu bnu umaya shaykhun weeyaan waa shaykh daa'icun oo iska dayacan oo gargaar iyo gacan iyo u baahan laysa lahu uma sugnaaninoo malaha khaadimun waxuu mid u khidmeeyo fahal takrahu ma nacaysa an akhdumahu inaan u adeego qaala laa buu yidhi maya walaakin laa yaqrabannaka laakiin yownan kuu dhowaanin fa qaalat waxay tidhi innahu wallaahi baan ku dhaartee maa bihi min xarakatin ay maa bihi xarakatun dhaqaaqba maba lahaba nacam ilaa shayin ou shay u dhaqaaqaba ma laha waxa u dhaqaaqaba ma laha waa iska murugsan yahay nacam waa nin murugeysano wallaahi baan ku dhaartee maa zaala kama zuulin yabkii inuu ooynayo mundu kaana min amrihi arrinkiisa intuu ka ahaaday maa kaana wixii ahaaday ilaa yowmihi haada ilaa maalintiisan maanta ah ooyinta unbuu ku jiraa nacam ayb waa nadam iyo shallaayo waayo dabcan waxa ooyinta laftirkeeda waa ayaa iyo shallaayadaa towbaba ah nacam oo towbadii qeyb weyn oo ka mid ah baynamaa munaafiqiintu iyagu intay nebiga been u sheegeen ay markaa nebigana istikfaar ilaahay u weydiiyo daahirkooda xukumay iyagiina ay ismoodayaan marka inay wax fiican sameeyeen rasuulka inay sireen bay moodayaan wa minhum aladiina yu'duuna annabiya wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum yuuminu billahi wayu'minu lilmu'miniin waa ka alla subxana wa tacala u dhahaya heer waxay gaareen ay yidhaahdaan dheg weyn waaye nebiga sal ly slam wixii loo sheego waa iska yeelaya dheheen waxay u haystaan in nebiga caleyh isalaatu wasalaam ay yacni ka caqli badiyeen oo ay sireenay u haystaan faqaala lii bacdu markaa wuxuu yidhi fa qaala lii bacdu ahlii ehelkaygii qaar ka midabaa waxay ugu yidhaahdeen low ista'danta rasuula allahi sal ly salam rasuulka haddaad ka idin qaadan lahayd fi imra'atika xaaskaaga shanigeeda way fiicnaan lahayd faqad adina wou u idmay limra'ati hilaali bni umaya an takhdumahu inay u adeegto faqultu waxaan idhi laa asta'dinu fiiha ka idin qaadan maayo rasuulka sal ly salam haweenteeda uga idin qaadan maayo laa asta'dinu fiiha rasuula allahi sal ly slam wamaa yudriinii oo maxaa i ogeysiiye buu yidhi maadaa yaquulu rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulka waxa uu dhahayo ida sta'dantuhu haddaan ka idin dalbado fiiha iyada shanigeeda aan uga idin dalbado wa ana aniguna walxaal ana aniguna rajulun aan ahay nin shaabun dhallinyaro ah ninkaa cudurdaar kale inuu lahaa baa laga yaaba aniga laakiin ma dayacni nin shaaboo dhallinyaraan ahay maxaan ka ogaha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu wax kale idhihi doono ma ogi buu leeyahay ayb falabithtu bidaalika cashra layaalin falabithtu waan nagaaday bidaalika sidaas baan u nagaaday cashra layaalin toban habeen toban habeen ayaan saa ahaa buu yidhi afartankii marka toban marka loo geeya waa konton habeen ayb fa kamala lanaa waxaa noo dhammaystirantay khamsuuna leylatan konton habeen min xiini laga bilaabo waqtigii nuhiya la reebay can kalaamina annaga hadalkeenna qaala waxau yidhi uma sallaytu salaata alfajri uma markaa dabadeed sallaytu waxaan tukaday salaata alfajri baan tukaday salaadii subax sabaaxa khamsiina leylatan subaxii habeenkii kontonaad calaa dahri beytin guri dushii baan ku tukaday min buyuutinaa guryaheenna ka mida fa beynaa xilli ana anigu jaalisun aan ahay mid fadhiyo calalxaali xaaladii allatii taas oo dakara allaahu tacaala alla uu sheegay mina annaga xaggeenna uu nagaga sheegay qad daaqad ay ciriirtiyoontay calaya aniga korkeyga waxaa ku eh, nafsii nafsadeyda ay ciriirtiyoontay wa daaqad calaya korkeygana ay ciriiri ku noqotay alardu dhulkii bimaa raxubad iyada yacnii dhulka ay maca raxbatiha waasacnimadeeda lala qabo dhulka yani oo sidaa waasic u ah yaa haddana yacni dhulkii baa ciriiri nala noqday oo nala yaraaday dhulkii baa nala soo yaraaday naftiina ciriiri bay nala noqotay xaaladii ilaahay oo nagu sifeeyey waay wclى الhalaaثaةi aladiina khulifuu حتى idaa daaqat calayhim اlardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum nm wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayhi uma taaba calayhim liyatuubuu nam xaaladaa ilaahay nagu sifeeyaan ahay buu yidhi markaas subxi saas subxi kontonaad salaada subax markii aan tukanayo ayb samictu waxaan maqlay buu yidhi sawta saarikhin mid qaylinayo codkiisa kaasoo owfah ka sara calaa salcin buurta salci la yidhaahday madiine ku taallo nacam salc marka waa buur madiine ku taallo ku teedsan madiine dhanba nacam yaa la yidhaha salca nacam buurta kalena waa waa uxud nacam ayb awfaa calaa salcin buurtaa salci ka kor noqday yaquulu dhahaya biaclaa sawtihi codkiisa ka ugu sarrayn badan ku dhahaya yaa kacbu bnu maalik kacbu bnu maalig oo abshir bishaarayso fa kharartu waan hoobtay buu yidhi saajidan xaal aan ahay inaan sujuudayo nacam ayb mar allaale markuu bishaarayso uu yiri sujuudaan alla ula dhacay subxaana wa tacaala yani qofku marka marku bishaare iyo wax khayr badan ou helo iyo inuu sujuud u dhici karo o sujuud la dhacayana waa laga qaadanaya nacam ayb sujuudana sujuudu shukri ay tahay nacam ilaahay subxaana watacaala qofka uu ugu shukrinayo wa caraftu waxaan gartay buu yidhi annahu qad jaaa farajun annahu shanii qad jaaa inuu yimid farajun faraj inuu yimid baan gartay buu yidhi qaala fa aadana rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ogeysiiyey annaasa dadkii bitowbatillaahi alla towbadiisii oo naga towbad aqbala caza wajalla calayna annaga korkeenna xiina sallaa markuu tukada salaat alfajri salaada subax ayuu dadkii ogeysiiyey oo aayadihiibuu ku dul akhriyey fadahaba annaasu dadkii way tageen yubashiruunanaa iyagoo noo bishaaraynaayo fadahaba qibala saaxibaya aniga yacnii labadeydii saaxiib xaggooda waxaa tegay mubashiruuna kuwa u bishaareeyo wa rakada rajulun nin faraskiisii ayuu kula la soo orday ilaya aniga xaggayga wa rakada rajulun nin wuu soo orday farasan e, faras ayuu la soo orday ilaya aniga xaggayga nacam faras ayuu xaggayga la soo aaday wa sacaa oo yacnii dadkiibuu tilmaamaya qaar farday iigu yimaadeen buu leeyahay ay u yimaadeen wasacaas ay igula yimaadeen wasacaa wuu soo rooray saacin mid ordaana waa soo orday oo min aslama yacni qoladaa ka mida xamsata bnu camrin alaslami buu ahaa ninkan xaafidku sida uu eh, fatxulbaariga uu ku sheegayo xamsatu bnu camrin alaslami wey ninkan qibalii aniga xaggeyga wa awfaa cala ljabali buu ka sara maray wa kaana sawtu codka wuxuu ahaa asraca mid ka deg deg badan min alfarasi faras ka deg deg badan falamaa ja'anii markuu ii yimid alladii kii samictu aan maqlay sawtahu codkiisa yubashirunii inuu ii bishaaraynayo nasactu lahu waxaan u siibay thawbaya labadeedii maro labadeydii maraan siiyey farxad darteed buu leeyahy nacam ayb fa kasawtuhumaa waan u labisay iyaahu isagaan u labisay bibishaaratihi bisababi bishaaratihi bishaarada iyo warkii iiga soo yeeray oo nebiga uu iiga soo tebiyey farxad aan ku farxa darteed baan maradii labadii maroodna aan u siiyey buuyiri nacam ayb wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa amliku hayrahumaa yowmaidin maa amliku ma aanan haysanin hayrahumaa labadaa mara waxaan ahayn yowmaidin idin maalinka wastacartu thawbayni laba mara ayaan caariye qaatay oon tabalcaaraystay to laba mara soo tabalcaaraystaoo labadiisii ninkaas siiyey marka falabistuhumaa waan labistay wandalaqtu waan tegay ata'amamu anoo u qasdaa rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka yatalaqaani annaasu dadkuna ay ila kulmaayaan fawjan fawjan koox koox ay ila kulmaayaan yuhani'uunanii ay ii tahniyadaynayaan bitowbati towbada marka ay igugu tahniyadaynayaan wayaquuluuna lii waxay dhahayaan litahnika towbatullaahi calayka ha ku farax geliso ha ku bogaadin geliso towbatullaahi alla towbad aqbalkiisa caleyka adiga oo kaa towbad aqbala korkaaga xataa dakhaltu lmasjida ilaa an masjidkii kasoo galay marka dadkan yacnii wax kale xuduud oo dunyawiya ugama aamusnayn nacam adduunya waxa ugama aamusnayn waxay uga aamusnaayeen dunuubtii ay ku dhaceen cuquubadii ka lagu ciqaabayey allaya rasuul ay fareen ayay fulinayeen mar allaala markii ilaahayna uu ka toobad aqbalay oo raalli alla subxaana watacaala uu yani uu ka toobad aqbalayna way ku soo laabteen nacam weliba saasay la jeclaayeenba nacam wayaquuluuna lii litahnika towbat ullaahi caleyka xataa dakhaltu lmasjida faidaa rasuululahi sal ly slam rasuulkaaba isagoo jaalisun mid fadhiya uu yahay xowlahu annaasu annaasu dadkiina xowlahu ay yihiin agagaarihiisa oo markuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam fadhiyo dadkii la yani waxu sheegayo caadada saxaabada waxayd waa ku hareereysawaa ku hareereysnaan jireen nacam markaas isaga soo fiirin jireen nacam sunnaduna marka waxaa weeyaan imaamku markuu mimbar saaran yahy ama khudbada uu khudbaynayo oo kale dadku inay isaga u jeestaanay fiiriyaan tawajuh ileyhi ina isaga inay u jeestaan faqaama dalxatu bni cubaydillaahi baa istaagay radia allaahu canhu yuharwilu xaal uu yahay isagoo soo ruclaynayo xataa saafaxanii ilaa uu imusaafaxeeyo xataa intii saafaxanii oo i gacan qaaday wahana'anii ou ii tahniyadeeyey wallaahi baan ku dhaartay maa qaama rajulun ma istaagin qof oo min almuhaajiriina ka mida muhaajiriinta hayruhu aan isaga ahayn iyoma istaagin fa kaana yacnii waxaa weeyaan inta kalena dabcan waa u tahniyadeeyeen laakiin sidaanoo kaleysan ugu tahniyadeynin macnuhu saas waa nacam marka isaga dabcan qofka yacnii wuxuu xusuusan karaa qofkii yacni wax gaara ula yimaadoo kale yani waa uu xusuusanaya nacam fa kaana kacbun kacab wuxuu ahaa laa yansaaha lidalxata laa yansaaha arrintaa ma iloobi jirin lidalxata uma iloobi jirin dalxata bnu cubaydilaahi wuxuu ahaa eh, muhaajiri buu ahaa muhaajiriintu ka mid ah casharadana waa ku jira tobankii alcashar almashhuudu lahum biljanna ayb marka eh, waxaa xadiidkan marka culamada sidoo kale ay ka qaataan in yacni istaagga masalada yacni qofka hadday nicmo kusoo cusboonaato kale ama safar uu kasoo galoo kale istaagga loo istaagaa marka inay bannaan tahay oo si loo marxabaysiiyo oo mucaanaqa iyo loogu sameeyo iyo yacni gacangelin iyo loogu sameeyo nacam waa marka meelahaas oo kale iyo haddii loo kaalmeynayo kale in lasoo dejiyo gaadiid in laga soo dejinayo kale ay tahay iyo waa waa loo istaagaa markaasaa laga soo dejinayaa oo nabiga sal alla ly slam sacad ibni mucaad waatii uu yidhi qumuu ilaa sayidikum sayidkeena faanziluuhu riwaaya saasay ku daraysaa faanziluuhu dejiya dameerkii kasoo dejiya waa loo kaalmeynaa tanna marka waxay u daliishadaan iyadana tahni'ada qofka markay wax ku cusboonaadaan oo kale waalidka iyo wiilkana bacdil aathaar saasoo kale wiilku iyo waalidka waalidku inuu istaago wixii marka kasoo haro waxyaabahaas oo kale asalka waxaa weeyaan qofna inuusan qof u istaagaynin qofna inuunan jeclaysanin isagana in loo istaago qofkii jeclaysta in loo istaago bal waciid baa kusoo arooray oo xadiidku wuxuu ahaa yani eh, wuxuu ahaa man axaba an yutamahala lahu naasu qiyaaman eh, an yatamahala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii dadka inay u is istaagaan iska jeclaysto shicaarba in loo istaago ay u noqdo sidaa jeclaysto naarta meeshuu ka geli lahaa ka diyaarsado marka shicaar fiican ma aha nebigana ale waxaana gaaladaa samayso nimankan reer furusaa sameey jiray inta muluugtiio fadhiso iyo iyagu taagnaan jireen rasuulku waa kii ka reebay muslimiintana nacam ayb masaladana nawowi iyo ibnulxaaj labadooda waa isku waa ka wada niqaasheen oo nawowi tarkhiis kitaab la yara risaale la yara atarkhiis uu alifay oo uu marka leeyahay uu banaynayo ixtiraam ahaan iyo in loo istaagi karo ibnulxaajina uu aad arrintaas u diiday xaafidku marka fatxulbaariga labadaas wuxuu sameeyey labada adilo ay kala deliishanayaan buu kitaabul isti'daan buu ku keenoo qoray eh, waxaadna moodaa inuu nusuusta ibnulxaaji uu u eelanayo xaafidka nacam ee eh, uu leeyahay ilaa amaakin dhifoo sunnadu ay kusoo aroortay mooyaane inta kale asalku inay tahay yacni inaan istaag la samaynin xadiidkan marka quumuu ilaa sayidikum iyo waa keenaya xataa riwaayada ku jirta iyo fa anziluuhu ziyaadada macnaha ay samaynaysa iyo waxyaabahaasoo dhan buu marka ou la imaanaya nacam qaala kacbun kacab marka waxa uu yidhi falamaa sallamtu calaa rasuulillahi markaan rasuulka salaamay <clears throat> sala allahu aleyh waali wasalama <clears throat> qaala waxa uu yidhi wahuwa isaga oo yabruqu ou ifayo wejhu wejigiisa min asuruuri farxad darteed wejigiisu yacnii la ifaya nacam waxa uu yidhi abshir bikhayri yowmin mara calayka mud waladadka ummuk abshir bishaaraysa bikhayri yowmin ku bishaaraysa maalintan ugu fiicanoo oo mara caleyka adiga kusoo martay mudwala dadka ummuka hooyadaa intay ku dhashayba fa qultu waxaan idhi am min cindika yaa rasuula allah rasuulka ilaahi xaggaaga agtaada miyay ka ahaatay am min cindi illaah mase alla xaggiisa qaala laa buu yidhi maya bal min cindi illaah alla xaggiisay kaaga timid marka xaqa ilaahay baa loo qirayaa subxaana wa tacaala keligiis nacam saxaabaduna marka de waa kala fahamsanayeen xuquuqda iyo say kala tahay wax rasuulku leeyahay iyo waxa eh, alla leeyahay iyo dad kala garanaya ahaayeen nacam walidaalika caaisha radia allahu canha iyadana qisatu markii shiddada iyo dhibaatada ay nimankii munaafiqiinta ay soo abaabuleen ee la imtixaanay waa tii waxyigu markuu soo degay nebi aabaheed iyo hooyadeed ay ku dhaheen u istaag rasuulka markaasay tiri u istaagi maayay tiri ilaahay unbaa i badbaadiyey nacam oo baraa'adeeda keenayay tiri nacam marka taasoo kale ma ahan hadmun lixaqi nabiy sal ly slam ma aha rasuulka xaqiisii oo la baabi'inaya ma ahan in nuqsaan lagu samaynaye waa xaq alloo maxdu yani waxaa weeyaan iqraari xaqi illaahi tacaala xaq alloo la qiranayo laakiin dadka iska waxaa weeyaan ilaa makhluuq un la daba dhigayo aan alla subxaanah wa tacaala xaqiisaba aan daryaal iyo cinaayo aan siinaynin iyagoo nuqsaanay u arkaan waxaasoo kale nacam ayb marka laakiin saxaabada way kala fahamsanayen ninkii kale isagana nebiga inuu amaahda ka qaato damcaye marka waa tii uu marka amaahdii aanu siinin nacam dharkii iyo dhar qisadii yani dharka sidoo kale iyadana bariira bariira radia allahu canha markii uu nebigu uu ninkeeda inuu ku celiyo damcay ninkii markii hore qabay adoonka adoonka ahaa markii iyada xorowday khiyaarka ay heshay waa tii markii dambe ay tiri yaa rasuul allah ma amar alla ou xaggiisa ka yimid miya mase markaasuu nebiga wuxuu yidhi inamaa ana ashfac anigu waa ergeynayaa keliya unbuu yidhi nacam ninka un baan erge kaaga ah yiri laakiin amar ma jiro idan laa xaajata lii fiihi bay tiri wax dana kama lihi an hadday sidaa tahay nacam waxaasoo dhan marka maaha nebiga oo laga diidayo hadalka maa sala alla ly slam ayb wa kunnaa marka waxau yidhi ayb wa kaana rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa sura haddii la farax geliyay istanaara wejhu wejigiisa laga dareemayo waa ifaaya wejigiisa xataa ka ana wejhahu wejigiisa sidii isagoo ahba uu noqonayay qidcatu qamarin gobol dayaxa oo kale nacam sida wejigiisa u ifaaye wa kunaa nacrifu daalika wa kunnaa waxaanu ahay nacrif inaan garanayno daalika kaagaas minhu nebiga aan ka garanayno falamaa jalastu markaan fariista bayna yadayhi hortiisa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina min towbatii towbadeyda waxaa ka mid a ah, an ankhalica inaan iska aan ka dhex baxo min maalii maalkeyga xaggiisa sadaqatan sadaqo darteed uga dhex baxo ilallaahi alla subxaanahu watacaala xaggiisa iyo rasuulihi aan ugaga dhex baxo yacnii maalkeyga qeyb ka mida inaan ka dhex baxoon sadaqo ka dhigaba alle xag alle xag rasuul xag alle aan u sadaqaysto oo rasuulkiina uu maamulo oon u daayo isaga fa qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh waalihi wasalam rasuulku waxau yidhi amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga qaarkii hayso fa huwa khayrun laka sidaasaa kuu khayr badan marka halkaa waxaa laga qaadanaya maalkao dhan inaan laga dhex bixin oo qofka xoolihiisao dhan ma sadaqaysan karaa waxaa fiican inuusan sadaqaysanin xoolihiisao dhan oo oo wax ka reebto oo dadaa ku tacalluqo xuquuq kalaa ku tacalluqda ilmo iyo xaas iyo waxbaa ku tacalluqaan marka inuu iska daayo haddii marka la keeno qisadii abuubakar oo kale maalkiisii oo dhan buu la baxay ahayd waxay noqonaysaa marka qofku haddii dadka qofku marka waxay ku xirantahay tawakulkiisa iyo yacni iyo iyo sida uu yahay yay ku xirantahay dhahaan nacam iyo dadka xuquuqda markaas kuleh iyo say iyagu markaas ay iyaga laftirkooda tawakulkooda uu yahay laakiin sida fiicanoo nebiga dadka uu ku waani jiray haaliban waxay ahayd xoolihii inay waxna la baxaan waxna reebtaan ninkaanba sida hadda uu ku waaninayo fa waxaan idhi innii anigu umsiku waxaan haysanayaa sahmii saamigeyga alladii kaas oo bikhaybara khaybara iiga sugnaaday wa qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahyow ina allaaha alle tacaalaa sarreeye inamaa anjaanii waa i koriyey bisidqi runteeda unbuu igu koriyey wax kale iguma korinin wuxuu alla igu badbaadiyey runtii aan la imid wa ina min towbatii towbadeydana waxaa ka midan ah shardi ilaahay kula gelaya allaa uxaditha inaanan sheegin ilaa sidqan run mooyaane maa baqiitu intaan noolahay nacam yacnii hadalka sida loogu imtixaanay saxaabigan cid loogu imtixaanay ma laha nacam runtaa waxaa loogu imtixaanay si aan caadi ahayn nacam maca daalika wwou fahmay marka wuxuu fahmay imtixaankan in wanaag uga dambeynayo mar kasta nacam marka runta waa laga yaabaa inay ku dhibto yacni mararka qaar yacni imtixaan aad ku marto laakiin aakhirka dambe waxaa iskale yacni ciribta cirib cirib fiican baa u dambeyso qofka runta sheega laakiin haddaad been isku dayda laba beri toban maalmood dhowr sano waa laga yaaba inaa ku moodo laakiin wixii ka dambeeya adduun aakhiro dhibaatay leedahay marka waxaa ka mida ah buu leeyahy marka e, towbadeeda wax runa inaan wax run a maahan run mooyaane inaana wax kale sheegin maa baqiitu inta aan noolahay fa wallaahi baan ku dhaartay maa camiltu maa calimtu ma ogi axadan axad min almuslimiina muslimiinta ka mida ablaahu llaahu alla uu ku imtixaanay tacaala sarreeye fii sidqi alxadiidi sheekada runta yacni oo lagu sheekeeyo mundu dakartu daalika lirasuuli illahi sal ly slam intaan u sheegay rasuulka sal ly slam taas kadib axsana mimaa kii wax ka wanaag badan ablaani llaahu alla uu igu imtixaanay tacaalaa sarreeye yacnii ruux sidoo aniga igugu imtixaanay si ka wanaagsan oo ugu imtixaanay yacni ma jiro wallaahi maa tacamadtu uma qasdin buu yidhi kidbatan been uma qasdin mundu qultu intaan idhi daalika kaagaas lirasuulilah an ku idhi sal ly slam ilaa yowmi haada maalintaydan tan ah oon adiga kuu sheegayo leeyahy qisadan wiilkiisiiba u warramaa moogtaha cabdullaahi bnu kacab maalinkan ilaa yani maalinkan rasuulka sidaa ku ira ilaa iyo hadda wax beena ma sheegin buu yidhi wa inii aniguna la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadani allaahu tacaala ilaah inuu ilaaliyo fiima baqiya waxa ii dhiman haddii intuu soo intii tagtay wuu ka hadli karaa laakiin waxa soo socda ilaahay bay gacanta ugu jiraan subxaana wa tacaala marka inta kalena ilaahay buu baryayaa marka oo tawfiiq alla ayuu weydiisanayaa qaala waxauu yidhi faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina waalansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusra aayaddaa buu soo dejiyey alla wuu ka toobad aqbalay nebigii iyo muhaajiriintii iyo ansaartii kuwaasoo nebiga raacay fii saacati alcusrati saacaddii yacni culayska badnayd nacam culays badanaa jiray marka saacad aad u culays badan bay ahayd safar dheer iyo yacni iyo ciidan tiro badan oo la qaabilayo iyo waa safar imtixaan badan oo ku jiray buu ahaa oo nifaaqa iyo iimaankuna oo ku kala caddaaday cuhmaanna radia allaahu canhu waa ka la yiraahdo jeish ulcusra jeiskii marka waa tabuuk dagaalkan tabuuk ayuu diyaariyey nacam oo intaasoo nebiga toddoba boqol oo yacni awr u keenay nebiga caleyhi isalaatu wasalaam markaa intaasoo yacni uu dad lagu diyaariyey markaana nebigu u yidhi sal alla ly slam maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm cusmaan ma dhibaayo wixii maanta kadib uu sameeyo ayb xataa balaqa ilaa uu ka gaaray inahu bihim ra'uufu raxiim wacala athalaahati aladiina khulifuu saddexdiina alla waa imtixaan wa cala halaahatina alla waa ka toobad aqbalay saddexdii alladiina kuwaas oo khullifuu arrinkooda dib loo dhigay saasaa la dhahayaa nacam khullifuu yacni arrinkooda dib loo dhigay toobadooda dib loo dhigay xataa idaa goortii intii daaqad ay ciriiri noqotay calayhim iyagoo korkooda alardu dhulkii uu ciriiri ku noqday bimaa raxubad waasacnimadeeda lala qabo dhulka iyadoo isagoo waasicu ciriiri la noqda xataa balaqa itaqu llaha yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha wa kunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheego macooda ahaada qaala kacbun wallaahi baan ku dhaartay maa ancama allaahu alla ma nicmaynin calaya aniga korkeyga min nicmatin nicmo qatu hadda ka hor bacda id hadaanillaahu markuu alle igu hanuuniyey kadib lil islaami islaamka uu igu hanuuniyey ka gadaale acdama fii nafsihi nafsadeyda ku weynin badan min sidqii runteeda rasuulallahi u sheegay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam min sidqii runteyda rasuulallaahi run sheegideyda rasuulallahi rasuulka aan u run sheegay sala allahu aleyh ali wasalam allaa akuuna inaanan ahaa nin kadabtuhu mid been u sheegay nicmo ka weyn yacni ma laha bacda alislaam iigaga weyn ma jirto inaan nebiga run u sheegay oonan been u sheegin nacam ah, fa ahlika marka aan halaagsamo kamaa halaka aladiina kadabuu say u halaagsameen kuwii nebiga beenta u sheegoo kale in allaha tacaala alla qaala liladiina kuwii wuxuu ku yidhi kadabuu been nebiga u sheegay xiina anzala alwaxyi markuu soo dejiyey shara maa qaala liaxadin qof wuxuu ku yidhaahdo wixii ugu shar badnaa buu ku yidhi fa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi allay ku dhaaran doonaan lakum idinkay idiin dhaaran doonaan idan idanqalabtum markaad laabataan ood madiine ku laabataan markaad laabataan ileyhim iyaga xaggooda a u laabataan sababtay u yeelayaan waa maxay litucriduu inaad ka jeesataan canhum iyaga xaggooda oo alla ma fiirinayaanba fa acriduu canhum xaggooda ka jeesta inahum iyagu rijsun qurun weeyaan nacam wa ma'waahum meeshay u dunmayaanay u hoyanayaanna jahannamu waaye jazaa'an liajli jazaa'in baa allana oo sidaa u yeelaya abaalmarin oo abaalmarinayo bimaa kaanuu yagsibuun waxay kasbanayeen waxay ahaayeen kuwii kasbado abaalmarin oo abaalmarinayo yaxlifuuna lakum way idiin dhaaranayaan litardow canhum si aad raalli ugaga noqotaan fain tardow canhum haddaad ka raalli noqotaan xaggooda fa ina allaha alleh laa yardaa ka raalli noqon maayo cani ilqowmi alfaasiqiina qoom daacadii alle ka baxay raalli ilaahay ka noqon maayo n marka qofku yacni inuu alla subxaa waa munaafiqiinta ah, waxay ahaayeen dadkay iska qariyaan allana iska qarin maayo allana subxaanahu watacaala ka cabsan maayaan oo ystakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl wakaana allahu bima yacmaluuna muxiitaa marka dabcigoodaa saasa marka waxay rabaan idinka inaad raalli ka noqotaan laakiin macnaheedu ma haddaad idinka raalli ka noqotaan inuu alla raalli ka noqday ma aha nacam haddaad idinka raalli ka noqotaan ilaahay raalli kama ahan baa laleeyahay marka qofka muslimka inuu alla subxaanah watacaala ridihiisa uu fiiriyo taasaa muhiim ah nacam wax kasta taas ayaa uga muhiimsan maanta hadduu qof kaa raalli noqdo ama nin imaama ama nin sheekha ama nebi alla laakiin uusan raalli kaa ahayn waxaa weeyaan dadka unbaad khaldi kartaa laakiin ilaahay ma khaldi kartid nacam qaala kacbun kacab marka waxau yidhi kunaa waxaanu ahayn khullifnaa ayuha athalaatha khullifnaa waxaanu ahayn in dib naloo dhigay ayuha athalaatha saddexdan can amri ulaa'ika kuwa arrinkoodaa dibna logaga dhigay aladiina kuwaas oo qabila minhum rasuulullahi rasuulka uu ka aqbalay sal allahu aleyh waali wasalam xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen fa baayacahum ou la mubaayacooday wastakfara lahum ilaahayna dembi dhaaf oo u weydiiyey laakiin looma dembi dhaafin kuwaas istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum baa layiri wuu dibdhigay rasuulullaahi rasuulka sal ll ly salam amranaa annaga arrinkeenna xataa qada allahu ilaa alla uuba ka soo xukumay tacaala sarreeye fiihi shaniga arrinkeenna fa kaagaa darteed baa qaala allahu tacaala alla uu yidhi wacala athalaahati aladiina khullifuu walaysa ma ahaanin aladii dakara allaahu kan ou alla sheegay mimaa khullifnaa ah yacnii dibdhigeenna takhallufunaa ma ahan dibmaristeenna can ilghaswi aan ka dib marnay yani waxuu ku leehay wacala athalaahati aladiina kuwiina alla uu ka toobad aqbalay khullifuu dagaalka laga dib dhigay maahan buu leeyahay arrinkooda la dibdhigay wa inamaa huwa takhliifuhu nebiga dibdhigistiisii weyaan iyaana anaga uu dib noo dhigay shaniga wa irjaa'uhu iyo dibdhigiisa amranaa uu arrinkeena dib u dhigay caman uu dib kaga dhigay xalafa lahu u dhaartay wactadara ileyhi u cudur daartay faqabila minhu ouna ka aqbalay marka yacni aayaddana macnaheedu marka sidaas weyan saas ka caawin waalig aw sheegay wa fii riwaayatin riwaayo kale oo bukhaari muslimba ay werinayeen ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga kharaja fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk ayuu baxay yowma alkhamiisi maalin khamiisa wa kaana yuxibu waxau jeclaa an yakhruja inuu baxo yowma alkhamiis sunnada marka iyadana aadaabta safarka ayay ka mid tahay sunnada yacni inay tahay khamiista inuu qofka safro haddii uu heli karo yacni inay sidaa aad ay u fadli badan tahay wanaagsan tahay wa fii riwaayatin wa kaana wuxuu ahaa laa yaqdamu inuunan ka soo gelaynin min safarin safar ilaa nahaaran maalin mooyaane fi duxaa barqadii weliba maalinta weyn barqada ayuu soo geli jiray nacam oo xataa haddii habeen uu soo dhowaado magaalada bannaankeedu iska baryi jiray magaalada marka wuxuu soo geli jiray maalin nacam ayb marka aadaab kale iyadana laga qaadanayaa qofku waxay tahay inaanu habeen uusa soo gelin oo saqdhex intuu soo galo gurigiisii marka uu toos dalaq isaga soo yiraahda maxaa yeelay macaani badan buuna nebiga ku cileeyey sala allahu aleyh waali wasalam haweenka inay isdiyaariyaan oo yacni eh, iyo waxaa meesha sidoo kale eh, si uu uga baxo yacni dareen iyo shaki kale awaantiisaysa u gelin hadday haween dhowrsan ahayd de qofkii waxay isdhihi kartaa marka ninkan waqtigan waxa usoo galay waxay tahay waxbuu kugu ogyahay ama waxbuu kugu tuhuunsan yahay si ayna waxaasoo dhan u imaaninba nacam ayb aadaabta marka saasaa laga dhigay ayay noqotay culammada qaarkood mucaasiriinta waxay dhahaan hadda waqtigan yacni maadaama itisaalaad uu jiro ciladii xukunkana yacnii lay zuuli karto cilladii xugunka loo jideeyey ay zuuli karto haweentii marka qofka intou la soo hadla reerkiisa uu yiraahdo xilligaasaan soo gelaya in kusoo aadanahay see la taasoo kale marka ma ila haweenta waa isdiyaari karta haddii loo sheega ma maogta waqtigaas caawa saacaddaasaan soo gelayan kusoo aadanahay iyadiina waa isdiyaarin kartaa tuunkiina meesha waa ka baxaya see arrintaa ay tahay bacdi alculamaa marka waxay dhahaan haddii xukunka ciladii meesha ay ka baxdo waa bannaan tahay inuu soo gala nacam nacam laakiin waxyaabo kaleo waxaa laga yaabaa inay ku jiraan kaloo yacni daahirka marka sunnada in layska iska raaca fiican haddaanay qofka dhib ku ahayn fa sallaa fiihi ragcatayni buu ku tukanayey qadi ee eh, nacam faidaa qadima hadduu soo galana bada'a bilmasjidi buu ka bilaabayay mar allaale markuu soo masaajidkuu ka bilaabaya salaadu fasallaa fiihi rakcatayni buu ku tukanaya uma jalasa fiihi masjidkuu fariisanaya marka rasuulka caadadiisusaas eed safarka uo u baxana badanaa de safar ama yacni jihaado u badnaa safar hazwi eh, dagaal iyo madiine u kaga bixi jiray rasuulka sal ll ly xajkiisiina waa kaga baxay dabcan iyo yacni cumrooyinkiisii iyo kale iyo dagaalana waa uga bixi jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka sidaasuu yeeli jiray eh, sunnadiina marka saas waa qofka inuu aduu markuu soo gala safar ka soo gala masaajidka uu maro uu markaa ku tukano laa weliba haddii uu yahay qof de amiir ah ama imaam ah amase yacnii eh, maqnaanshadiis aada loo sugayay markaa inuu masjidkii marka yimaado masjidka markuu uu yimaadana waa fariisanayo dadkiibau marka ayuu uga warbixinayo wix markaas uu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u arkay inuu sheego eh, taasna marka waxaa weeyaan eh, <coughs> rasuulka isagaa garanayo wixii in la qariyo ay tahay iyo wixii in dadka loo sheega ay tahay iyo nacam lacalimahu aladiina yastawaidaa eh, jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila rasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum isagun baa marka saa loo dhegeysanaya ayb xadiidkana marka fawaa aan ku dhex sheegnay xadiidka iyo ka badan buu leeyahay wa can abi nujaydin bidami nuuni baa la akhriyey nuunta oo la godo wa fatxiljiimi iyo jiimkaoo la kordhigo nujayd cimraana bni xusayn cimraana bni lxusaynin alkhusaaci cimraana bni alxusayn alkhusaaciy ahaa radia allaahu canhu ana imra'atan haweeney oo min juhaynata reer juhayna ah ka mid ah atat rasuulallahi rasuulkaay u timid sala allahu aleyh waali wasalam wahiya iyada oo xublaa uur leh min azinaa zina darteed marka uur u leh ayb haween baa nebiga u timid sala allahu aleyh waali wasalam uur markaa leh oo zina markaa uurkeeda uu yahay fa qaalat yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow asabtu xaddan xad baan galay aniga oon asiibay yacnii dembi xad waajibiyo ayaan asiibay oon galay sidaabay leedahay ayb marka halkan marka waxaa laga qaadanayaa marka qofka haweentaa uurku marka ma noqon karaa zino wax eh, lagu caddeeyo uurku marka haddii haweenta aan lagu ogeyn eh, aan lagu ogeyn guur ama nikaax aan lagu ogeyn markii la weydiiyana ay tiraahdo uurkan zinaan ku yeeshay oo kale markaas waa waajibaya xadkii baa imaanayna xadku waa waajibaya ayb iqraar iyo cala iyo yacni qariino waadix waadix iska ah yaa jiraya laakiin hadday ku andacooto sheegato aniga qof baa ixoogay oo kale ile way dhici kartaa in la xoogo ma ogtahay kaasoo kale marka iyadu waxba kuma laha markaas nacam ayb ayb hadday dhaween markaa nin leh ay tahayna markaa iyadu taas marka maba ahanba baabka ziinada ana imra'atan haweeney min juhaynata atat rasuula allahi sal ly slm wahiya xublaa min azina faqaalat yaa rasuula allah asabtu xaddan xad baan aniga ku dhacay bay tiri fa aqimhu calaya ee iga og oo dusheyda ka og fadacaa nabiy llahi sala allahu aleyh wali w salam weliyahaa nabiga weligeediiba u yeeray fa qaala waxa uu yidhi axsin ilayha usoo wanaag fal oo usoo ixsaan fal fa idaa wadacat hadday dhigto ilmahaasi fa atiinii ii keen waxaa laga qaadanayaa inaan marka iyadoo uur leh haweenta aan la rajmin karin sina aan lagu rajminayn xadna aan laga ogeyn ilaa uurka ay ka dhigto maxaa yaele cunuga dembi ma gelin fa facala sidiibuu yeelay fa amara bihaa nabiyullaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wou amray fa shuddad caleyha hiyaabuha riwaayadka qaar waxay leyn cunugga inay soo nuujiso ka maarmo markuu ka go'ay ayaa loo yeeray marka marka dadkan waxaa laga qaadanaya nebiga uu tarbiyeyey sala allahu aleyh waali wasalama sida ay yacni diinta ay uga dhaadhacsantay oo ay u fahmeeno hadda ninkii iyadiina waa taasa iyadaa iskeentay cid soo qasabta ma jirin xadkaa marka in laga oogay jeclaysatay ninka loo dhiibayo weligeedii ahaana markii keen la yidhi waa keena waxba ma qarinin oo intaasoo ciidan iyo intaasoo lacagaha lagu bixiyo soo soo qabashadeeda iyo lama lama dhihin dhihinyaga unbaa saa isu keenaya qofka marka yaa fiican in xadkii yani uu iskeeno isaga iyo in inuu haddaan la arkinba inuu intuu iska haddii alla u ceeb qariyeyba inuu markaa inta ilaahay u toobad keeno ka shallaayo mar dambe uunan ku laabanin tan dambaa fiican tan damba ayaa ayaa fiican bay culimmadu leeyihiin haddii laakiin qofka uu iskeenana dawaakana iyadana usu ayaa loo ayaa qof qof marka hadduu mar imaamkii u yimaado lama dhaafi kara laakiin hadduu qirto yacni zinadii uu qirto u sheego uu qirto in markaa xadkii baa lagu bilaabay hadhow hadduu isbeeniye isaga marka nin nin haddii uu yahay nin ee markaa isbeeniyo beentay ahayd uu yirahdo waa laga deynaa sababta waxaa weeyaan maacis xadiidkiisa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam markay ka badiyeen dhagaxda rasuulka waa ka warwareegtay wuxuu is yidhi waramaad warsinada ma taqaanaa ama dhunkatay lacallaka qabaltaha maya buu yidhi waa aqaanaa buu yidhi waa ma ninkaanu ma sakhraansan yahay ilaa wax cudurdaar oo dhan markuu baabi'iyey rasuulka sal ly slam ayaa dhagaxdii lagu bilaaba markii dhagaxda laga badiyey buu cararay xadiidka riwaayadkiisa waxay leeyihiin nebiga inuu asxaabta yidhi maxaa uga joojin weyseen lacallow inuu yacni markaa isbeeniyo yaa dhici karto hadduu isbeeniye marka uu yirahdo ani been baan sheegaya markii hore de xuduuddii marka ay dhici way dhici kartaa inuu been sheegayo marka in laga dhaafo oo shubuhaadkii laga ilaaliyo asal yacni waxaa xuduudda in shubuhaadka laga ilaaliyo oo qofka cuquubo inta cuquubada iyo iyo cuquubada in lagu gafo iyo in lagu gafo siideynta siideynta in lagu gafaa roon nacam inta cuquubada lagu gafi lahaa cumar saasaa laga sheegay alkhadaw alkhaطأu fi lcuquba fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquba nacam laba qofkaan hadda haddii un war yacni qofkaani ma ciqaabtan ma leeyahay mase ma laha haday tahay inuusan lahayna asala nacam waa laiska daynaya nacam waxa lagu dilaayo qofka ama lagu yacni xadaayo wax cad inay yihiin boqol kiiba boqol taasaa laga rabaa nacam lama rabo inay noqoto yacni intuu noqon lahaa qof yacni qof dembaabay oo lasii daayay intuu noqon lahaa qof aan dembi gelin oo la dilay ha noqdo kaas qaanuunkaas laguma shaqeeya nacam ayb sharcan wa caqlanna wax saxa ma aha nacam xataa kufaarta waa waxa waaye qofka asal ahaan yacni qofka inuu qof dembi galay maaha ilaa dembiga lagu caddeeyo say ayagu dhigteen waay laakiin ayagu waxay rabaan diin ma hayaan ayaga eh, nacam ayb nacam marka wuxuu yidhi eh, axsin ilayha faidaa wadacat faatinii fafacala sidaabuu yeelay fa amara bihaa nabiyullahi sal ly slm nebigu u amray fashudad caleyha hiyaabuha dharkeedii baa lagu xirxiray si aanay marka dharkii uga faydfaydmin huma amara bihaa wuu amray nebiga fa rujimad waa la rejmiyey dhagax baa marka lagu rejmiyey rejmigu inuu jiraa laga qaadana marka nacam markii horena wuxuu ahaa xugun oo qur-aanka uu ku qornaabuu ahaa washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albatta markii dambena aayad ahaan yani tilaawo ahaan waa la nasakhay xugun ahaan laakin waa baaqi oo maxaa inuu baaqi yahay waxau daliil nabigaa sameeyey sal ly slam bacdahuna waxaa sameeyey khulafaa uraashiduun cumarna weliba wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi in markii dad inay yidhaahdaan rajmiga qur-aanka kuma arkayno rajmiga qur-aanka kuma jiro saa darteed waa laga tegayaa markaasuu wuxuu yidhi waa akhrinay buu yidhi washaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma albatta waa akhrinay buu yidhi nebigana waa rajmiyey dadkii khulafadii ka dambeysana waa rajmiyeen buu yiri nacam marka rajmiga khawaarijta wax inkira ugu horreeyey nacam oo waxay yidhaahdeen qur-aanka dhagax in wax lagu dilo kuma jirto nin kastoo zinaysa boqolaa lagu dhufanaa bay dhaheen karbaash waxaa weeyaan sunnadii aawe waxaan hadda qur-aaniyiinta iyo lagu leeyahayo yacni qur-aaniyiin lagu leeyahay waa un caqaa'idkaas khawaarijta un waa waxa ay ku socdaan waana saas dadka kayruhum waa bannaysanayan dilkooda wixii doodo ama waxaan ka kala hadlo waxaa laga yaabaa inay dilkooda waa banaysanayaan meelo badanoo soomaalida kamidan hadda waa ku faafsan yihiin nimankaas qur'aaniyiinta la baxay nacam ayb qaarkoodna waa aragn waaba arkayba nacam mabda-aas aada ugu doodaya weliba oo aan ka xishoonaynin saxaabadana inay yiraahdaan eh, naqliga saxaabadao dhan ay kasoo horjeedaanba nacam haddee saxaabada naqligooda hadday kasoo horjeedaan qur-aankiiso ayaga sooma naqlinin qur-aankan inuu thaabit ka yimin illaah alla agtiisa ka yimid inuu yahay say ku ogaanayan haddaynan saxaabadiiba ay u arkaan inay kulligood wada gafeen se hadday u arkaan se say say marka naqligii qur-aanka so u toosaya marka waxa marka sidoo kale dawaa'if badanoo de waxaa weeyaan dad badan oo oo iyagana dawaa'iftan mubtadacada kamida a ah rajmigu waa inkireen haddana yacni dadkan hadda cilmaaniyiinta iyo rajmigu waa waa diidayaano waxay leeyihiin waa arxandaraa ku jirta iyo dhagax in laysku dilo iyo goorma waxaas mar horaa la samey jiray hadda adduunkan ilbaxa lagama samayn karo iyo waxaasoo dhan waa kufri nacam waxyaabahaas dhan waa kufri bay noqonayan maxaa yeeley adiga inaad raxmad sheegto raxmad ilaahayna aad iyo rasuulkiisana aad ku tilmaanto inay arxanlaawayaal yihiin khatarteeday leedahay nacam dadka hadda zamankan joogo inkire rajmigana xasani turaabiya ah ka mida ah, nacam rajmiga ninkaasoo isagaa yacni waa inkiray de ilaahayna meel xunuu geeye nacam wuxuu ahaa doonaaba nacam ninkaasu yacni siduu ahaa jiray iyo maanta meeshuu taagan yahay da qof kasta waa fahmi karaa nacam in dulli u u dambaynayo qofka yacni rasuulka ama wax ka sheego saxaabada dadka wax ka sheego iyo kale iyo meel xunaa u dambeynaysa nacam walciyaadu billah ayb rajmiga marka nebiga wees asxaabtan waa samayn jireen haweentan oo kale marka iyada karbaash ma lagu dhufanayaa marka hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inaan la karbaashin oo dhagax un lagu dilay buu sheegayaa laakiinse xadiidkii cali radia allaahu canhu wuxuu leeyahay qof saan oo kalea loo keenay markaasuu khamiistii oo kalena waa jeedlay jimcadiina waa rajmiyey nacam markaasu labadu isugu daray markaasuu wuxuu yidhi jaladtuhaa bikitaabi illaahi warajamtuhaa bisunati rasuuli lah sal slam o kamaa qaal waxaan ku jaadla kitaabka ilaahay azaaniyatu wazaaniya fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda qur-aanku waa idlaaqay zaaniga kaasaan jaadalka ugu dhuftay wy rajmigana sunnada nebiga ugu dartay buu yiri nm xanaabilada marka madhabkaasay qabaan kaasaan xoog badan labada in laysku daro shaaficiyada laakiin waxay qabaan in dhagax lagu dila keliya mar hadduu dhagax mutaysto oo ka jaadal looma baahnay leeyihin oo marka xadiidkan iyo kale deliishanayn qisadii maacis iyo laakiin kownuhu raawiga oonan sheegin oo uu ka tegey yacni ma keenaysa yacni in aan la jeedlin ma keenaysa nacam raawiga unbaan qisadii ku sheegin xadiid kale haddii lahaayo labadiiba yacni eh, eh, saasoo kale loo loo heli karo ama saxaabadii laga heli karo amaama saxaaba uu ka sameeyey cali bin abi daalib taa marka waa xoog badan taha iyada laftirkeeda nacam marka labadii in marka sidaa loo samayn karo fafacala fa amara biha nacam huma sallaa calayha nebiga waa ku tukada markaa kadibna waxaa laga qaadanayaa dadka marka xuduudda laga oogo saan oo kale zina ama waxyaabaha noocaas ama xiraabada waxaa la yidhaha alxiraaba qaadicu dariiqnimada kuwa lagu diloo kale iyo ma lagu tukan karaa yacni hadday kuwa xiraabada qaadicu dariiqnimada lagu dilo iyo kuwa iyagu yacni kuwan oo kale zina qofkii lagu diloo kale oo dhagax loogu diloo kale asalku inuusa imaamka ku tukanin waay nacam asalku inuuna imaamka ku tukanin eh, dad muslimiinta ka mida ay ku tukadaan qofku waa muslim gaal ma aha nacam laakiin waxaa ku tukanayo si dadka looga canaanto arrintan noocan oo kale aysan dadka ugu sahashanin imaamku marka waa ka tegaa sheikhulislaam wuxuu dhahaa tan oo kale waxau jamcinaa imaamka labada maslaxo sidee buu yeela marka ku tukanayo si ay dadka u arkaan ninkan inuu yacni xaalad xaaladiisu ay khatar ahayd oo dadka uga waantoobaan ee ducana waa u ducaynaya hoosa uga ducaynayaa nacam ilaa salaatuljanaaza awalba ducay ahayd moogtahay labada waa jamcinaaba u dhahaa sheikhulislaam ibnu taymiya labada masraxo culummadana waa la mid culummada amiirku hadduunan magac saasa dadka ku dhexlayn a'imo magaca yani magac weyn le ay jirto a'imadaasoo kale dadkaas ku tukan maayaan ahlu kabaa'irta dad kale u diraayaan hoostana waa uga ducaynayaan sida fiican saas Eh, laakiin qisadan oo kale culammada marka waxay noqonaysaa daaweentan haween waxay ahayd taa'iba oo towbad keentay oo towbad aad weliba nafteediibayba ilaahay subxaana watacaala nafteediibay waxay u hurtay ilaahay dartiis oo yacni xuduuddii alle dembigii baa la weynaaday taa'ibad iyadoo abay marka dhimatay marka macnahaasaa laga yaabaa inuu nebiga ugu tukaday sal ll ly slam uma sallaa calayha ama inay macnuhu ou yahay uma sallaa calayha bimacnaa yani waa amre in lagu tukada isaga markaa faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi tusalli calayha maku tukanaysaa yaa rasuul allah waqad zanad tanaa marka cadaynaysa macnaha hore inuu xoog badan yahay uu ku tukada rasuulka sal ly slam faqaala lahu cumaru tusalli calayha maku tukanaysaa yaa rasuul allah waqad zanad iyadoo zinaysatay qaala waxau yidhi laqad taabad way toobad keentay toobatan toobo low qusimad haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan reer madiine ah lawasicathum deeqi lahayd tooba toddobaatan qof oo reer madiine ku filnaan lahayday toobad keentay buu yidhi wahal wajadta ma heshay oo ma helaysa afdala wax ka fiican min anjaadad inay ku deeqdayba binafsiha nafsadeeda lilaahi ugu deeqda casa wajal nafteeda inay alla dartii u bixisay wax ka fiican miyaad helaysaa buu yidhi marka haweentan qof qiimo badanay ahayd nacam ayb qofka dembiga waa galaa laakiin yacni casiimada iyo iimaanka ku jiray feeri marka intuu la egyaha nacam marka eh, qofku eh, rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka qofka jawaabta rasuulkana de haweentaasay ku tahay nacam ee eh, qof kastoo zinaysta macnahaas ma wata ninka inta zinaysta lagu soo qabtay afar markhaatiya loogu soo qabto saa lagu rajmiyey lamid maaha haweentan mana u dhowa ayb marka xuduuddan zawaajir waayo xuduudda xuduudu waa zawaajir dadka waxay ka canaananaysaa dunuubta inay ku dhiiradaan sidaa darteed marka eh, qofku haddii uu dunuubtan oo kale ku dhaco eh, dadka yani dunuubta waa ku yaraanee mujtamaca markay dunuubta ku haddii xuduudda la oogo dunuubtii markay mujtamac ku yaraato barakadii baa badanaysa markaas oo kale naam xadiidkii walidalika yani ibnu kathiir wuxuu tilmaama aayadan dahara alfasaadu fi lbari walbaxri markuu macnaynayo laxadun eh, yuqaamu cala alardi xad dhulka korkiisa laga oogo yaa eh, khayrun lahum min an yumdaruu arbaciina sabaaxan wuu uga khayr badan yahay afartan subax in dadka la roobeeyo oo roob uusan kala qaadin hal xad oo la oogaa ka khayr badan wuxuu cillo uga dhigaa marka xadiidkaas ibnu kathiir marka uu macnaynayo wuxuu cillo uga dhigayaa xadiidkaas marka uu macnaynayo wuxuu cillo uga dhigaa xadka xuduudda haddii la oogo macaasidaa yaraanayso macaasida hadday yaraatana roobka waa badanaa nacam marka waxaaba uga fiican baa dee xuduud in la oogaa u barwaaqo badan dadki nacam ayb laakiin haddaan xuduud la oogeynin muxuu roobka marka uu barako u sameynaa dadki hadda ay macaasidii ku badan tahay wa can ibni cabaasin marka muslimkana waagii xuduudda uu oogi jiray oo aimadu ay xuduudda oogi jireen dadkuna yacni wanaagga iyo dadka dunuubtan oo kale ku kacan waaba yaraayeen fara ku tirisay ahaayeen nacam marka xuduuddan waa ku yaraataa dunuubta yacni maaha marka in la yiraahdo shubaha dadka qaar ay iska wataanaa jirtay kuleeyihiin xuduudda haddii la oogo ummaddii dhan waa dhammaanaysaaba nacam dadkii dhanba zunaaday ka dhigayaan dad zina badan oo tuuga ah kulligood yacni dadku waa ka joogi lahaayeen waxaan nacam asalku saas in la dhehay ahayd nacam oo ayagii marka xuduud ma oogaan waana ku badan tahay dunuubtaana iyo tuugada iyo wax ku badan waa aragtay ha dabcan xuduudda waxaa oogayo amiira xuduudda oogayo oo yacni dadka ahlulxalli walcaqdiga inay amiir iska soo bixiyaana waajib ku ah marka hore amiirkaas ay iska soo bixiyaana marka xaaladooda nadaaminayo isagaa oogayo asalku saas waaye ninka dadkan iyagu eh, addoommadana sayidk sayidka waa ku addoonku sayidka waa ku oogi karaa nacam waxaan ujeedaa yacni addoonka ninka iskale isaga yaa ka oogaya xadka laakiin wixii aan dadku ah, dadka axraarta ah amiir baa ka oogaya xuduudda nacam wa can ibni cabaasin wa anas ibni malikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slama qaal low ana libni aadama waadiyan min dahab low ana libni aadama bani aadamka hadduu u sugnaan lahaa waadiyan waadi min dahabin dahab ah axaba an yakuuna lahu waadiyaan wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu inay u sugnaato waadiyaani laba waadi inay u ahaadaan laba tog wax la egoo dahaba inay u ahaadaan walan yamla'a ma buuxinayo faahu afkiisa ila turaab ciid unbaa buuxinayso walan yamla'a ma buuxinayo faahu bani aadamka afkiisa ila turaabu ciid mooyaane wayatuubu llaahu allana waa ka toobad aqbalaa calaa man taaba qofkii alle usoo laabto muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyeen xadiidkan marka isaga waxaa laga qaada wayatuubu llaahu calaa man taabadaas weeyaan maxal meesha wuxuu u keenay imaamu nawowi raximahullah waxaana laga calaaqada inta hore inta dambe ay wada leeyihiinna waxay tahay xirsigaas dadaalkaas iyo maal jacaylka qofka saa ugu jiraa in laga toobad keeno u baahan saasoo marka wayatuubu llaahu calaa man taab u leeyahy shuraaxan saasay leeyihin oo xirsiga iyo dadaalkan bani aadamka ku jira iyo yacni himiladaas iyo adduunye jacaylkaas ku jiro in laga toobad keena u baahanya haddounan ka toobad keenin waxaa laga yaabaa inuu duqyaan uu gaaro xad uu ka hormariyo diintiiban aan oo waajibkii iyo yani waxyaabaa uu ka hormariyo eh, alimaam ibnu rajab raximahullah isaga wuxuuba leeyahay risaaladiisa maadi ibani jaa'icaan wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay xitaa qofka waxaa ugu filan adduunye jacaylka dhib waxaa ugu filan qofka xalaal weliba isagoo wej xalaala ka kasbayo marka uu wej xalaal ah weji xalaala ah adduunyada markuu kusoo shaqaysanayo kusoo kasbanayo xoolaha dhib waxaa ugu filan buu leeya waqtiga ka dayacmaayo cumrigiisa loogu talagalay inuu janno ku raadsado ee uu ilaahay subxaana wa tacaala yacni janno uga qaniimaysto loogu talagalay ayaa ugaga baaba-ayo uga dhumayo intaad maal jerinayso xalaal xataa ku raadi haddaad doonto soo waqtigaagii marka ma dhumin waqtigaa ku cibaadaysa lahayd waa kaadh mar damba ma soo laabanayo waqtigaas haddaad ku dhimato marka sidaas su-aalna waa ku leeyahay maalku nacam su-aal badan iyo shiddo badan buu leeyahay nacam marka su-aashaas iyo waqtigii tadyiicu lcumri aa ah, kugu filan ku kule haddaad meel xaaraana ka keento warkeed iskaba dhaaf iyada nacam low ana libni aadama bani aadamka hadduu u ahaan lahaa waadiyan waadi min dahabin dahaba axaba waxau jeclaysan lahaa an yakuuna lahu waadiyaan inay u ahaadaan walan yamla'a ma buuxinayo faahu afkiisa ila turaabi ciidin baa buuxinaysa wayatuubullahu ilaahayna waa ka towbad aqbalaa calaa man taaba qofkii u towbad keena usoo laabto muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal yadxaku allaahu ilaahay wuu ku qoslaa subxaanahu watacaalaa ilaa rajulayni laba nin yaqtulu axaduhuma alaakhara midkood ou kan kala dilaayo yadkhulaani aljannata jannadana ay gelayaan ilaahay waa ku qoslaa labadaa marka yadxaku llaahu waxaa xadiidka laga qaadanaa sifatu daxik alle inuu ku sifaysan yahay sifadaa marka qosolkana ilaahay subxaanah tacaala saana eh, markii horeba sheegeynay waxaa weeyaan min gayri taxriifin walaa tacdiil o min gayri takyiifin walaa tamhiil ayaa loo rumaynaa leysa ka midlihi shay un wa huwa samiicu lbasiir daxigan kayfiyadiisa iyo ma naqaano mana loo sheegin laakiin waa rumaynaynaa mana ta'wiilinayno ma dhahayno min baabi daxika zarci oo kale waay ma dhahayno daxika zarcu bimacnaha waxaa weeyaan ikhdara waa yani waa iftiimay waa macnahaasoo kale ma ku sheegeyn imaam axmed nin baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi sida alxuja fii baanilmaxajaha u dhigaayo nin baa la su-aalay ninkaas wuxuu yidhi marka nin fiican maahan buu yidhi maxaa yeele waxaan waxaan maqlay u yidhi isagoo dhahaayo xadiidkan yadxaku allaahu yacnii adaxiku daxiku zarcin adaxika zarci oo kale waayo isagoo dhahayoo ta'wiilinayaan maqlay buu yidhi ma fiicn u yidhi marka ninkaa waa diidi jira marka imaam axmed ta'wiilka iyo ayb waxaa jirta marka mas'alo bacd annaas yacni ay daliil ka dhigtaan oo ah meeshaan waxay leeyihiin imaamu albukhaari baa daxiga ta'wiiliyey nacam oo khaaabi baa wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu khaaabi baa wuxuu dhahay bayhaqi baa asmaa sifaat ku sheego kitaab asmaa sifaat kitaabkiisa khaaabi baa wuxuu yidhi qaala albukhaariyu bukhaari waxa uu yidhi yadxaku llaahu bimacnaa yani ilaahay waa raalli noqdaa iyo saasoo kale macno noocaasoo kale ku sheegay bukhaari marka inuu daxiga ta'wiiliyey ayuu naqlinaa khaaabi soo guurinaa xaafid ibnu xajar kitaabu tafsiirka wuxuu sheegay in waa raadinay buu yidhi wax yacnii bukhaari ka sheegay kitaabadiisa yacni ama nusakhda bukhaari nusakhda saxiixulbukhaariga nuskho dhigaysa yacni kuma aanan dul istaagin uu yidhi ta'wiilkaas ay u ku yaalin marka dee khaaabi hadduu yidhaahda qaala albukhaariyu khadaabi iyo bukhaari isma soo gaarin yaa yaa sanadka in la arko waay nacam bukhaari looga wariyey ta'wiilkaas ama kitaabka bukhaari uu ku qoray in la arko haddii marka ibnu xajar uu leeyahay nusakhdii bukhaari waa ka waayne kuma aanan arkin haddii uu leeyahay waxaa weeyaan daxigaas marka bukhaari waa ta'wiilay lama dhihi karo daliilaa laga rabaa qofka intuusan qof kale wax ku sheegin dariiqat lbukhaarina ta'wiil maba ahaba nacam soo ma garan nam marka waa taas marka sida sidaas weeyaan yadxaku allaahu subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni laba nin ayuu alla ku qoslaa yaqtulu axaduhuma alaakhara midkoodkan kale uu dilayo yadkhulaani ljannatana jannada ay gelayaan yuqaatilu haada kan waa dagaalamaya fii sabiili sabiililah ilaahay jidkiisa ku diriraya fa yuqtalu waa la dilayaa uma yatuubu allaahu ilaahay wuu ka tuubad aqbalayaa cala alqaatili kii dilay gaalnimadii buu ka soo laabanayaa fa yuslimu waa islaamaya fa yustashhadu isagana dagaal buu ku dhimanaya nacam oo wuxuu ku shahiidaya ku dhimanaya dagaal ayuu ku dhimanayaa eh, ilaahay dartii oo u galo labadii marka jannaday wada gelayaan nacam waa arrin marka alla subxaana wa tacala marka wuu ku qoslaya ayb marka towbada ayuu haddaba uma yatuubu allaahu cala alqaatili meeshaa wey nacam uma yatuubu allaahu cala alqaatil alla subxaana watacaala qaatilkiiba ka toobad aqbalaa yacnii ninkaanoo gaalnimo iyo dil isku daray ilaah ka toobad aqbalayana ma la dhahaayo gaalkan waxbuu dilay wax saas buu yeelay lagama toobad aqbalayo ma maahan alla wuu ka toobad aqbalaya subxaanahu watacaala wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslem